alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd wmin dalika ma akhrajahu الtirmidiyu waصaxaxah can abi waaqidin اleyhiyi radi allahu tacaala canhu qaala kharajna maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waaalih waslama ilى xunayn wanaxnu xadiiثu cahdi bkufrin وللمشhrikiina sidraة yackufuuna عalayha wayanuuطuuna biha أslixatahم yuqaalu laha daatu anwaaطin famararna bsidraة faqulna ya rasuul الlah wuxuu ku soo jiray sheekhu wasaa'ilkii iyo asbaabtii shirkiga ahayd ee uu lahaa sheekhu waxay ka sokaysaa kana yar tahay alistiغaaثa اlkufriya ee ahlulqubuurka iyo qabuuriintu ay ku fitnaysan yihiin bayaan ana الاctiqaada bاlأshjaari huwa min الshirk geedaha iyo goobaha in la barakaysto oo wax la moodo inay shirki tahay buu sheekhu fasalkan kaga hadlaaya wa min daalika waxaa ka mid a waxyaabaha shirkiga ee lacib saqiirka ah marka loo fiiriyo midka weyn ay suufiyadu ku dhaceen ma akhrajahu tirmidi tirmidi wuxuu xadiidku soo saaray oo saxaxa uu saxiix yeelay can abi waaqid uu ka soo saaray alleyti radia allahu tacaala canhu qaala abuuqayd wuxuu yidhi kharajna waanu baxnay maca rasuulilaahi suubanahaanu raacnay ilaa xunaynin xunayn baan u raacnay bacda fatxi maka wa naxnu xadiidu cahdin bikufrin annagoo gaalnimo ku dhow gaalnimo yacni waa dhow soo islaannay saxaabadii marka ee labada kun ahaa buu ama asagaaba waagaa soo islaamay ilaa waa laisku hayaa isagu inuu xilligaa islaamay baa xoog badan haddana waxay leeyiin asagu muusan waah qadiimulislaam buu ahaaye wuxuu u jeedaa raggii khaladka galay ayaa ahaa xadiidu cahdin bikufrin oo markaas xilligooda ku dhowa cahdigu waa zamanka iyo wakhtiga xadiidu cahdin bikufrin gaalnimo iyo shirki baanu ku dhowayn waa dhawayd baanu soo islaan walilmushrikiina mushrikiintana waxaa u ahaa oy lahaayeen sidratun geed ama gob geedka gobka loo yaqaano ee xamuudhka u eg kana wanaagsan ee ka fiican yackufuuna calayha ay ay laasimaano dul fadhiistaan xukuufku waa lubthi iyo mukhi weeye wayanuutuuna ay ku xidhaan oy ka lalaadshaan bihaa ayada aslixatum hubkooda hubka la suli jiray si loo barakaysto geed weyn oo la caleemo saaro la barakaysto weeye aminka dadka soomaalida qaybo ka mid ah geeda ay barakaystaan oo zamanka iskugu tagaan oy ku quran akhristaan oo baajira geed kastaoo fiican oo weyna ku leexan maayo mid barakaysanoo ayagoo agtooda ka barakaysan oy maagaan oy caleemo saarteen bay leeyihin oy tagaan dadka qaarkood aminkan baaqi weeye koonfur qaybo ka mid ay ah, baaqi ku tahay iyo soomaali galbeedba wayanuutuuna ay ku xidhaan bihaa iyada aslaxatahum geedahu ee hubkooda yuqaalu laha waxaa le daatu anwaatin midda u saaxiibkae wax sulidda ama wax laga laalaadsho yani waxbaa la suli jiray marka warmaha iyo seefaha iyo qaansada iyo leebka la surayo si leebka u barakoobo kadibna si fiican wax ugu qabto marka daatu anwaad baaba loo bixiyey geed baan soo marray oo aad isna u weyn oo ballaahan riwaayada tabaraani baa caddaysay geed weyn oo laamihiisu ay kala baxeen oo hadhac ah oo hoos weyn baanu soo marra aad u qiimo badan oo u geedihii la barakaysan jiray fa qulnaa waxaanu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ijcal lanaa noo yeel oo noo samee daata anwaatin daati anwaatin ijcal lanaa daati anwaatin waxaad noo samaysaa mid wax la suro oo saaxiibu nawd ama daatu nawd nawdkuna waa atacliiq manaad iyo nawd iyo inaadada iyo waxyaabaha wax lagu dhajiya ama lagu xidhaa la kama lahum lilmushrikiina daatu anwaatin wey faqaala nab wuxuu yidhi allahu akbar ilaahay baa weyn qultum waxaad tidhahdeen kana nasahan waxaad sheegteen qultum waxaad ku hadasheen raggiinna codsaday in loo sameeyey shajaradaas waladii nafsii biyadihi allaha ay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waxaad tidhahdeen kamaa qaalat banuu israa'iil reer banuu israiil waxay ku qowleen oo kalead ku qowsheen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala qowmun tajhaluun tarkabunna waxaad fuulaysaan ood shaqo ka dhigan doontaan allaaan ku dhaartay sanana man kaana qablakum dadki idinka horreeyey waddooyinkooda dhaqamadii xunxumaa ee shirkiyaadkii uu kamid ka midka ee gaalnimadu ay ka mid ahayd bidac iyo khuraafaadka oo kale aad ku dhici doontaan anoo hadda idin dhex jooga dubba aad bilowdeene maxaa idiin dambayn doona fa haa ulaa'i sheekhu wuxuu yidhi kuwaani codsaday in geed loo sameeyo shabaha geedkii mushrikiinta talabu waxay codsadeen an yajcala lahum rasuulu llahi wey rasuulku inuu u sameeyo shajaratan geed yanuutuuna ay ku xidhaan oy ka lalaadshaan biha ayada aslixatum hubkooda kama kaanat iljaahiliyatu siday jaahiliyadu yeeli tafcalu ay samayn jirtay daalika arrinka asaga ah kamaa kaanat iljaahiliyatu tafcalu dalik siday jaahiliyadu arrinkaa u samayn jireen asnaamay gooni u caabudaan iyo geeda ay barakaystaan oo khayr ay ku tumaan bay kala ahaayeen walam yakun min qasdihim saxaabadan qasadkooda ma ahayn khaldamay an yacbuduu inay caabudaan tilka shajara geedka inay u sujuudaan ama ay u rukuucaan ama wax u gowracaan ama ay baryaan ma ahayne inay barakaystaan bay aw amase yatlubu ay ka minha min ashajarati maa yatlubuhu alqubuuriyuuna alqabriyuuna asla oo marka shay la nisbaynhaya in mufradkiisa loo nisbeeya asla cinda alahli alcarabiya laakiin mararka qaarkood eh, waxay mariyaan eh, jamaca majra almufrad bay mariyaan sida usuuliyuun asliyiin la dhahay ahayd jamaceeda asliyiin la yidhaahdo laakiin hadda waa waxyaabaha noocaasa dhib ma aw an yatlubuu minha ma yatlubuhu alqubuuriyuuna min ahli اlqubuur waxyaabaha ay ka dalbaan ahluqubuuriyiinta yani waaniyiinta mushrikiinta ah ee islaamka sheegta qolyaha qubuurta ku jira waxay ka dalbaan oo kale ma aysan ka dalbaynin geedkana ma aysan caabudaynin mana aysan baryaynin waxay rabeen inay barakaystaan o hubka ka lalaadshaan fa ahbarahum sal slam rasuulka ilaahi baa u sheegay ana dalika barakaysigaas iyo codsigaasi bimansilati shirki sariix barakaysigaas iyo geedkaasoo la dul fadhiisto inuu la mid yahay oo shabaho shirkiga caddaa waqad yakuunu akbar waqad yakuunu asqar wa annahu inuu la mid yahay alabkaas ama barakaysiga geedka bimansilati alabi aalihatin hayr illaah aaliho aan ilaahay ayrkii aaliho in la dalba iyo macbuudaat aaliho waa almacbuudaat macbuudaad in la codkaday ilaahay sukadii la caabudo bay markaa shabahdaa culummadu marka xadiidkan aad bay ugu dagaalamaan oo qole waxay dhaheen nimankan shirki waxay ku dhaceen akbar ay ku dhaceen laakiin waxaa lagu cudurdaaray likownihim xadiidu cahdin bijaahiliya wa bikufrin wadaadda halkaasoo ku dhufteen wadaadda waxay idhaahdeen nimankan shirki kuma dhicina waxay ku dhaceen wasiil iyo sabab min asbaabi shirki oo weliba shirki asqar ah oo xadiidka waxay leeyihin waxay u codsadeen in nabigu geed ay barakaystaan u sameeyo ayagu ma aysan ku dhaqaaqin ma aysan samaysanin ee shaarici iyo nebi maxamedoo haddee axkaamta asagu mas-uulkaha iyo inuu ummadda u jiday wixii bannaan bay ka codsadeen laakiin codsagaa khaldana codsi aan laayiq ahayn oon quruxsanayn bay nebiga oola yimaadeen markaasaa lala dagaalamay qole waxay dheheen ahe waxay ku dhaceen e, tashabuh bilkufaar bay ku dhaceen nabigaan isku shabahay kamaa qaalad banuu israa'iil bada timaadeen marka talabukum lishajaratin yutabarak biha waa ka talabi qowmi muusa muxuu ahaayey aaliha ay caabudaan min duuni illaah ay u dalbadeen oo kale marka si kastaba noqotay adugu waa la kala jitaa shekhu islam ibnu taymiya isagu wuxuu maraa inuu yahay mujarad ulmushaabaha la inkiro wuxuu gaalnimo uusan ahayn weyn fa ankara sal ly slam buu leeyahay mujarada mushaabahatihim lilkufaari fi ittikhaadi shajaratin yackufuuna calayha mucalliqiina calayha silaaxahum fakayfa bima huwa acdamu min dalika min mushaabahatihim اlmushrikiina aw huwa shirku bicaynihi sidaasuu ku yidhahda kitaabkiisa iqtidaa siraaط اlmustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim mujaladka labaad wakadalika musxaq الshaaibi asaguna ictisaamka mujaladka saddexaad ee nuskhada uu taxqiijiyo mashhuur xasan salmaan mujaladka saddexaad saddex boqol lixdan iyo labo ilaa lixdan iyo afar wuxuu yidhaahdaa faina itikaada daati anwaaطin yushbihu itikaada alaaliha min duuni اllah laa anahu huwa bicaynihi wuxuu way shabahaa laakiin shirki iyo gaalnimo weyn bicaynihi ma aha si kastaba noqotay sheekh wuxuu rabaa wasiiladaas iyo sababka tabaruga ah ee foosha xun buu nabi wuxuu ku shabahay shirkigii weynaa marka kii asagu cayntiisaba aha maxaad moodaa wa min daalika waxaa ka mida waxyaabaha waxay qubuuriyintu sameeyaan ka yar laakiin nabigu meel adag ka istaagay waxaa ka mid a ma akhrajahu muslimu fii saxiixihi can caliy bni abi aalibin karama allahu wajh waa asaaliibta ahlulbidaca caankay shiicadu caan ku tahay weeye karama allahu wajh dhaqanay shiicadu keeneen weeye culummaduna inay ka fogaadaan baa fiican haddii caliyi leedahay karama allahu wajh abubakrna karama allahu wajhan leenahay cumaan karama allahu wajha abubakr karama allahu wajha abnaau saxaaba oo iyagu aan ku dhicin shirki kale iyo wax kale karama allahu wajh wa in loo simo saxaabada hawsha ayada ama loo wada simo radia allahu tacaala canhum ama salaanta loo wada simo <clears throat> laakiin caliw in lagu gooni yeelo waa hawlay shiicadu noo qariyeen kadibna culummada iyadu ay ku ta'ureen in badan oo ka mid ah qaala xadaanii rasuulu اllahi sal ly slam bikalimaatin buu nabigu ii sheegay arbacin afar ah lacana allahu allaha lacno nabigu uu yidhi man dabaxa ligayr اllah ilaahay hayrkii ruux wax u gowraca lacanad allaha ku dhacdo lacana allaahu man lacana waalidayh ilaahay ha lacnado naxariistaa ka fogeeyo ninkii labadii waalid ee dhashay lacnadee muxuu ahay caaye ama lacnad sab ugu noqda lacana allaahu man aawaa muxdian ilaahay ha lacnado naxariistana ka fogeeyo ama allah lacnado waa jumla khabariya aw ducaa'iya aawaa ruuxii soo dume dhoweeye taageere garab istaaga muxdian mid bidcoola oo bidco wada shay bidca fidiin ah ninkii garab istaaga ama muxuu ahaayey soo dhaweeya ama difaaca ama taageera ama taakuleeya lacanad ilaahay ku dhacdo muxdid ka weynna ma jiro qolyaha sharciga ilaahay bedelay ee gaalada garab ka dhigtay ee diinka ilaahay la dagaalamaya iyo tawxiidka nimanka in la soo dhaweeyo iyadu wax ka daranba ma jirto lacan lagu muto lacana allaahu allaha lacnado man hayara ruuxi badala manaara alardi astaamaha dhulka iyo calaamadihiisa dhulku soodimuu leeyahay astaamuu le lagu kala garto beeraha iyo dadka dhulalka isla dariska iyo qolyaha isooninta isku riixa nimaad beer isku garab leedihiin sanadkaas uu kugu soo durki un ooduu riixi uu soo durki waa fashaa waagadan beertaada hal jibaal baa ka soo hadhi tiisina hal eekar wax la eg bayba noqonaysaaba dhowr eekar bayba noqonaysaa iyo hegtaar marka waxaa weeyaan guryaha laisku siraa waddooyinkaa laisku cidhiiriyaa astaamaha iyo xuduudday dhulalku leeyihiin dadka hantidoodu ninka khalde ee badela nabigu waa laca maxaa yeele waa dulmi dhulk ninkii dhacana waa eh, nabigu wuxu ur sal slm toddoba dhul baa qoorta loo gelinaya aakhira lagu ceebaynaya idan addabxu ligayr illaah ilaahay heyrkii wax loo gowraco ilaahay heyrkoo la baryo oo asaga la cuskado oo la tawakulaaba ka daran buu sheekhu ku wa akhraja axmed wuxuu soo saaray can taariq ibni shihaab axmed fii zuhd buu ku soo raqamka eh, siddeetan iyo ibn abi shayba musanafkiisa mujaladka labiyo tobnaad saddex wakadalika abu nucaym alasbahani fi lxilya mujaladka isaguna koobaad laba boqol iyo saddex duruq badan buuna aarkan ku keenaa wa ahraja amed axmed la ilaaqa laakiin musnadkiisa wey laakiin kitaabu zuhdi weeye musnadkiisa kuma jiro xadiidkan can taariq bni shahaabin radia allahu tacala an min sikaari saxaaba baa lagu tiriyaa wuxuu lahaa ru'yo iyo iimaan iyo aragti laakiin riwaaye iyo samaac nabiga kuma laha marka axaadiista marasulasaxaaba lagu tiriyaa ana rasul sl ly slam qaala wuxuu i dakhala rajulu nin baa galay nabiga odhanaya waa sida uu ka muuqata kitaabka aljawaab اlkaafi libn اlqayim xadiidka inuu marfuuc yahayba isagu tilmaamaya rafacahu yarfachu buu leehay axmed buuna u tiiriyey wakadalika sheikh اlislaam maxamed cabdiwahaab kitaabkiisa kitaab الtawxiid rafcigaasuu maray asaguna showkanina ama ibnulqayim buu ka soo guuriyey xadiidka ama sheekh cabdiwahaab kitaabkiisa kitaab tawxiid buu ka soo guuriyey xadiidkoo marfuuca lam naqif lahu calaa ahar maana he ilaa yowmina hada laakiin wuxuu mawquuf ka yaho saxiix ka yahay salmaan alfarisi waa mawquufun calaa salmaan alfarisi wahuwa saxiixun canh ana rasul la sl slam qaala dakhala rajulu aljanna ninbaa jannada galay fii dubaabin ay bisababi dubaab daksi dartiibuu ku galay ee jannada wa dakhala annaara naartana waxaa galay rajulun nin kalaa galay fii dubaabin asna daksi awgiibuu ku galay ninbaa janno daksi ku galay ninna naar buu ku galay waa hawl u baahan isweydiiyadahawshaas faqaaluu kayfa dalika yaa rasuul allah rasuulka ilaahu hawshaasay ku dhacdaa layidhi daqsi daksi awgii in naar lagu galo ama daqsi awgii janna lagu galo hawshaasi nabi allowna fahansii qaala mara rajulaan nabigu wuxuu laba nin baa waxay soo mareen calaa qowmin qolyo lahum sanamun sanam leh macbuud la caabudo watan bay meel dhigteen laa yajuusu uusan tallaabi karin un dhaafaynin sanamkaas axadun axad socoto ah jidka uu sanamka ku yaalo qoyska degan sanamkooda ninkii soo mara wa inuu wuxuun ugu dhowaado ama u sujuudo ama wax u gowraco hadaadan saa yeelin meeshaan mari maysid laa yajuusu uusan tallaabaynin axadun axad xataa yuqariba ilaa uu ugu dhowaado ilayhi ila sanami shay-an wuxuun aad u gowracdo wuxuun qurbaan ah waa inaad hesho kolaad baabciya daanga meeshaa keento faqaaluu liaxadin qurbaantu asalkiisuna wixii la gowraca loo yaqaanaa qurbaanka asalkiisu marka kutubulistilax la maraya ama kutubulfiq wixii la gowrace dabxia la yidhahdaa faqaaluu waxay dhahdeen liaxadin ku dhaheen labadii qoyskii iska lahaa sanamka labadii ninbay mid waxay ku dhahdeen qarib walow dubaaban qarib gowrac ugu dhow sanamka walow dubaaban daksiba allah ka dhige faqaraba dubaaban daqsi maxaa ku jira isu daqsiib intu soo qabto madaxa jabiyey wuxuu wakaas isagaan u gowracay fakhalluu sabiila waa sii daayeen orad aad u socodheen mar soco dantaadii aad fa dakhala annaar naar buu ku galay daqsigii daqsigii buu naar ku galay maxaa yeelay nimankan gaalada sheekh cabdiwahaab baa sharxay xadiidka fiihi masaa'il howlaha lagagama fiicine saaxibi alistinbaadaat alcajiiba wuxuu yihi nimankan waxaa naarta loogu galay kitaabka tawxiid ninkaan soo marin bay u taalla haddi anu waxba hadda macnihun baan sheegahaya marka sheekhu wuxuu yihi maxay nimankan doonayeen nimankan waxay doonayeen tacdiimu sanam faqad waa inaad la timaado suuro iyo dhaqan loo arki karo sanamka inaad weynaysid muhiimaddu ma aha waxaad gawracayso shimbir gawrac doofaar keen doof kashiida keen daqsi madaxa jebi quraanjo keen waxaa weeye muhiimaddu inaad la timaado fal kutusahaya inaad weynaynayso sanamkan asaga ah, ood ixtiraamayso idan ninkan mar hadduu intuu daksay soo qabtay madaxa jabiyo oo sanamka u geeyey wuxuu la yimid suurata tacdiim buu la yimid maqsuudkooda intaasuu ahaa daqsa waxba ku fali mahayaan maqsuudkii bay ka heleen ninkan waa sii daayeen ninka kale waa muwaxid wuu fahamsan yahay asagu idan qasadkii buu fahmay kor buu u booday wuxuu dha abadan lay marin maayo madaxun baad qaada islaan mooyeen walaa daqsi qadiimi mahaye wa qaaluu lilaakhari nin kale waxay ku dhaheen qarib aduguna saaxiibkaa raacbaa le ku daya maxaa kaa duway waa dhibka jireen ma og tahay faqaala wuxuu yidhi maa kuntu uqaribu liaxadin hayr اllaahi caza wajal axadan alla ka waba u gowraci maayo isku lugoyna taas maa kuntu ma ihi bur uqarib ay adbax mid u gowraca liaxadin axad hayr illahi alla aankan caza wajal waxba u gowraci maayo daqsi walow qaban walaa daqsi iska daaye tifcawsa keeni maayo fadarabuu cunuqaha markaasay dileen ninkaas waa dileen fadakhala اljanna ninkaana jannu ku galay daksiya uu diiday awi daksi uh, uh, uu diiday inuu sanam ugu dhawaado dartiibuu janno ku galay bimacnaa inuu wathan iyo sanam min duuni la weyneeyo inuu weyneeyo walow adnaa mxuu ahaa suura uu diiday ayuu ninkaa ku janno galay isaguna wadaadka muxaqiqa aharka waa daciif buu leeya hawshaasna sax ma aha wuxuu ku sheekh cabdilqaadirna uu taxqiiqiisa calaa ah, eh, eh, kitaab fatxi lmajiid fi sharx kitaab tawxiid uu saxiixiye buu naqdinhaya wuxuu leeyahay acmash waa mudlis samaacna muusan sheegin marka xadiidkuna ciladiisu waa asaga mawquuf iyo marfuuc kuma asaxaayo mawquufa inuu saxya asagu muran ma laha cadamu tatabuc uruq baa hawshaa keenay maxaa yeelay ninka la yihahda acmash cancanadiisa wa lagu celaya muran badan ka taagan yahan lanna waa abaq aaniyu galaa sida raajixa ah abaqa aaniyana cancanadoodu waa dadka la tasaahulay aan waba lagu celaynin hadduu noqdo mudalis waxaan lena qad taabachu jamaca min ahiqaat اlkibaar waxaa asaga mutaabiciye mukhaariq ibnu khaliifata can طaariq bn shihaab can salmaan alfarisi cinda ibn abi shayba fi musanaf mjlka labi tobnaad waxaa kaloo mutaabiciye shucba can qays ibni muslim can طaariq bni shihaab cinda abi nucaym waxaa kaloo mutaabaceeyey minhaal ibni camrin can xayaan ibn marsad can salmaan marka aarka noocaasa ah taciifkiisu waa degdeg iyo tasaruc baa ku jira sidaa darteed aima dacwa najdiya way saxiiyeen aarka mxuu aha sheekh sheekh albanina marna wuu daciifiyey marna wuu ka gaabsaday kulligoodna waxay ku dul wareegeen inuu la infiraaday sulayman acmash waana qusuur fi nadar wa fi baxi wاtakhriij wa saxiixun mawquufa bilaa shak ama rafcigiisu weli maanan helin fandur eeg buui lacnuhu <clears throat> fandur lacnahu baa fiican anigu ii godahayaa de aqaan fandur waxaad eegtaa tahay mxuu ahay ninka aalibkow lacnahu sal slam ilaa lacnihina waa suuragal haddii allagooyo ilaa la gooyo fandur lacnahu <clears throat> liman dabaxa ligayr اllah waxaad eegtaa nabigu lacnaduu lacnaday ninkii ilahay hayrkii wax u gowracay iyo wa ihbaaruhu wa ikhbaarahu baana ka fiican ayaadnahade iyo wa ihbaaru nabiga mxuu ahaayey sheegiduu sheegay bidukhuuli man qaraba ligayr illahi naar ummadda wuxuu sheegay ilaahay heyrkii ninkii wax ugu dhowaaday naar buu galay wa haddii xadiidku lafdigiisu wuxuu sariix ku yahay inuu marfuuc yahay laakiin min xayu riwaaya maana hel isagoo marfuuca si kastaba noqoto waxaa weye saxaabigu wuxuu u sheegay salmaan alfarisi ah in muslimiintu ay ka digtoonaadaan shirkiyaadka iyo waxyaabaha keeni kara ilaahay heyrkii in la weyneeyo kadibna ilahay loogu shariigi naarna lagu muto iyo wa ihbaaruhu sheegiduu nabigu sheegay ama salmaan bidukhuuli man qaraba bidukhuuli man qaraba ruuxii gowracay ama ugu dhowaaday ligayri la axadan alla ka in annaara naarta u galahayo walaysa fii dalika arrinkaana kuma jiro daqsi la gowracay ama sanam la weyneeyey ay daqsi gowraci lagu weyneeyey ilaa mujaradu kowni dalika kwni dalika madinata liltaciim اladii laa ynbagii ila lilah fama danmuka bima kana shirkan baxta saasuu marka sheekhu yidhi walaysa fii dalika kuma ilaa mujarad kownu dalika inay tahay un arrinkaa inuu yahay un mooyeen madinatan wax meel laga malaysto litacdiimi weynayn inaad daqsi qabato madaxaana fujuso sanamna aad ogu dhowaatood u geyso waa wax ku tusi kara calaamad iyo astaan ku tusi karta weeye sanamkan asaga inaad weynaynayso o ixtiraamayso aladii <clears throat> tacdiimkaasoo la yanbaqii aan u habboonayn aan u cunamin ila lilaahi alla subaanilahi subaan qadira ah mooye famaa danuka malahaadu maxaad ku xukumaysaa maxaadna ka malaysan buu sheeku biman kaana bima kaana shirkan baxtan gaalnimo cadba waxa ah ninkii dhaqan ka dhigtay ku aqdaanta ama weyneeya ama ku dagaalama kaa gaalnimadiisi maad isweydiin buu nin daqsi madax fujiyaba naar la geliya oo shirka ku dhacay qaala bacdu ahli lcilm ahlcilm barkood waxay yidhaahdeen ina iraaqaةa dimaaءi اlancaami cibaadatun lأnnaha ima hadyun aw ضaxiyatun أw nusukun wakadalika ma yudbaxu lilbayci lأnnahu maksabu xalaal maksabun xalaalu fahuwa cibaada wayataxasalu min dalika shaklu qadciy ay natiija qadciyu ujeeda shakliga wahwa ana iraaqaةa dimaaءi اlancaami cibaadatun wakulu cibaadatin la takunu ila lilahi fairaaqaةu dimaaءi اlancaami la takunu ila lilah wadaliil kubraa qowluhu tacaala idan bahdu ahlicilmi waxaa kami ibn qayim qaacida ragga qarire qaacidan hadda uu sheekhu tilmaamaya ibn qayim baa kaga hadla kitaabkiisa badaaci mxuu ahaayey iqaat lafan min masaa'id الshayطan buu kaga hadlaa waxaa kaloo soo qaatay alimaam almaqrizi kitaabkiisa tajriid tawxiid labadaaba waa tilmaaman waxay yidhahdeen culummadaasi ina iraaqa dimaa lancaam xoolaha dhiigoodoo la daadsoo la gowraco cibaadatun wey naftan ilaahay baa abuuray kuuna sakhiray waxaa la doonayaa hadii la gowracayo ariiq sharci inay ku baxdo ariiq xalaal ah ariiq bannaan ariiq alla loogu dhowaanayo idan ishaaqu ruuxi wa ikhraajuha bigayri ariiqin sharciyin lama ogolo idan lianna nafta dilkeedu alaslu fiiha almanc marka sharcigu wuxuu fasaxay in baad ku ekaanaysa ina iraaqata dimaai lancaami cibaadatu dhiyaga in la daadsaayo waa cibaado liannahaa iraaqadaas ama dhiiggu imaa an takuuna imaa hadyun hadyi ilaahay loo qadimay beydkiisa oo lasoo gowracayo hadyi kacbada la inuu yahay aw daxiyatan ay udxiya iyo inay tahay carafaysi yowmu la gowracayo aw nusug waa isku mid iyo mxuu ahaayey daxiyadu nusugu waa dabxiga ilaahay loo gowraco ee lagu weynaynayo ee sadaqaadka iyo wixii la halmaalay iyo waajibaadka iyo dhigaga kacbada la geeyo kale wa kadalika sidoo kale taa iyadu cibaado maxdi ah cibaado maxdi ah hadiga iyo udxiyada iyo nusug oo dabxiga fi lxaji ama yowma naxri la gowraco oo kale asagu muran ma laha laakiin martida waxa loo gowraca iyo waxaad matalan kawaan laa tahay oo lagu gowraco meelaha kawaanlaha kawaanada iyo laga ganacsado tiibu ka hadlaya wa kadalika sidoo kale waxaa cibaado noqon bilqasd الثاني la bilqasd اlأwl mubaasharatan maa yudbaxu lilbayc wixii beyc loo gowraco inaad ka ganacsato ama marti ku soorto liannahu maxaa yeele baycu maksabun xalaal waa shaqo xalaal ah shaqo xalaal inaad ka shaqaysa rabbi baa kuu diray tanna rabbi baa fasaxay amarka rabbi qaadashiisuna cibaado wey fahuwa cibaadatun asaguna dhankaasuu ka wareeg wayataxasalu waxaa ka dhalan ee qaacidada aynu soo sheegnay ah dhiigga xoolaha inaan lagu daadin karin ilaa liwaajibin aw limubaaxin sharcan shay bannaan ama waajiba ah, waxaanka inaan lagu daadin karin waxaa ka dhalan buu uhi shaklun qadciyun ay natiija qadciya muqadima ka bixi iyaduna culus shakli qadci adigu hadda natiiju ujeedaa wuxuu kaloo dhici karta in shakli qiyaas ujeedo shaklun qacin iyo qiyaasun qaciyun ilaa ashkaasha marbaa qiyaas laga cabiraa waliba qiyaasulmanaaia waa taqaanaan bay la tahay wayataxasalu min dalika shaklun qaciyun ay qiyaasun qaciyun burhaani waxay dhihi jireen huwa waxaa weeye qiyaaskaasi yaqiiniga ah ana iraaqata dimaa'i اlancaam xoolaha dhiigoodoo la daadiyaay cibaadatun ila waa la soo sheegay muqadimadan waan soo hormariyey buuri wakullu taa waa muqadima اluulaa waa iska caddahay taas wakullu cibaadatin laa takuunu ila lilah cibaado kastana ilaahay keligii baa iska axad kale ma qaato ayadna waa muqadima daliilkeeda usan na siinin muqadimadan damaad nama siinin <clears throat> fairaaqat اdimaai waxaa ka soo bixi oo natiijadii ah laba muqadimo suqra iyo kubra natiijaa timid fairaaqatu dimaai اlancaami dhiigaga xoolahoo la daadiyaay laa takuunu ila lilah ka soo baxday laa takuunu ila <clears throat> idan maxaa lasku qabtay waxaa lasku qabtay muqadimadii suqre u horeysay awalkeedii iyo aaniyadii aakhirkeeda baa lasku qabtay ila natiijadu taasay noqonaysaa muqadimadii hore waxay in ana iraaqaة الdimaaءi laa cibaadatun cafwan ana iraaqa dima ila ancaami cibaadatun iraaqa dima baan soo qadanaynaa muqadimi labaad waxay ahayd wa kullu cibaadatin laa takunu ila lilah ilaa lilahi baan markaas idna soo qadanayna meeshu maxaa ka soo baxay marka ana iraaqat اdimaa'i laa takunu ila lilah marka saasay natiijo u noqonaysa sheekhu marka wuxuu ihi daliil kubra daliil kubra muxuu ujeedaa muqadimada thaaniyada wey muqadima almuqadima athaaniya oo ahayd wakulu cibaadatin laa takunu ila lilah daliilkeedu waxaa weeye qowlu tacaala ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayruhu maa lakum min ilaahin hayruhu ilaahay caabuda macbudan asaga ka ahayn malidine wa iyaaya facbuduun aniga keligeyna caabuda maxaa yeelay damiirkiiba intii la gooyey oo la fasliyey ba haddana caamilkiis laga hormariyay liyufiida اlikhtisaas iyaaka nacbudu nafsa shay asaguna waa la hormariyey asagana yufiidu اlاkhtisaas aw اlxasra waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu xukumay amray baa loo badan yahay sida qadihii qadariga kii kowna isa isku gelin waqadaa rabbi wuxuu xukumay intii laga daayay wuxuu amray ha laga dhigo saasay wadada ammaanaan si kastaba noqotee waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu amray xukuma yani xukmi sharci awey laa kowni qadari ah anlaa tacbuduu ilaa iya laa kowni qadari waxaa weeye waa dhacdaa dadku ilahay khayrkii waa caabudaan ilahay khayrkiibay baryaan haddii marka uu qado kowni oo qadari yahay dadkoo dhan ba ilaahay bay caabudi lahaayeen walow shaaa rabuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiican afa anta tukrihu nnaasa xataa yakuunuu muminiin idan mashiya ilahay hadday ku tacalluqda iyo amarkiisa qadarigaah kulligood jidkaa tooskay qabsan lahaayeen ee waa maxay waa amarka sharcigaa ilaahay diin ahaan iyo sharca ummadda wuxuu amray keligii inay caabudaan axadkan aysan caabudin wamaa umiruu lamana farin aayaddii kale dadku ilaa liyacbudu اllaha mkhlisiin lahu اdiin ilahay keligii inay caabudaan mooyeen shay kastoo aad leedahay waa ibaado waxaa laga raba waa ayadan dambe aayad culus weeye shay kastoo tirada waa cibaado amarkeedii keen baan leenahay maxaa jira ilaahay wuxuu maanan amrin wax aan ka ahay inay caabudaan mooyeen idan tan ma cibaada ahaa ilaahay baa ku amray soomaa amarka rabbi baan rabnaa ma weyday amarkii rasuulkaan rabnaa haddii aad weyday muslimiin ijmaacood oo qadiyadaani caddeeyey baanu doonaynaa maxaa yeeley wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiin lahu ddiin marka aayadahaasuu sheekhu ku xidhay qadiyadda banaankuna dhigay baabu bayaani maa jaa can nahyi maa jaءa fi الnahyi can اlxalifi bغayr الlah wuxuuba isna wuxuu ku yimid iska reebidda la iska reebo waa muqadimaat muqadimaadkana dee meelo badan baa lagu soo sharxay kuna noqon mayno waxaa ka mid a wuxuu ku yimid iska reebidda la iska reebay ilaahay hayrkii in lagu dhaarto wa min dalika waxaa ka mida anahu sal slm naha wuxuu reebay can ilxalifi bigayr اllaah ilaahay hayrkii in lagu dhaarto wa qaala wuxuuna yidhi man xalafa ruuxii dhaaranaya falyaxlif billaahi allah ku dhaarto aw liyasmut aw ama liyasmit labaduba waa la sheegaa ama iska aamuso ama allowna ku dhaarto wax u dhexeeya ma jiro xadiidkuna fi saxi lbukhari wa muslim wa qaal wuxuu kaloo nabigu yidhi man xalafa bimillatin ninka diintaasoo hayr lislaam aan islaamka ka ahayn lam yarjic ku soo laaban mahayo ila lislaami saaliman ku soo laaban mahay asagoo badqaba oo nabad qaba aw kama qaala ama nabigu sui sal l slam xadidka asaguna man xalafa bihayri milati lislaam fahuwa kama qaala fi saxi buhaariy meelo badanba ku timid dhaarta laga hadlaya inaad idinku dhaarato oo inaad tiraada yahuudi baan ahay waxa haddaan sameeyaba ama haddaan saa yeeli waayo kiristan baan ahay ama yahuudi baan ahay idan waxaad ku dhaaratay diin kale idan marka man xalafa bimilatin hayri اlislaam lam yarjic ku soo laaban mahayo ila lislaami saaliman isagoo ka nabad qaba min alkufri wاshirki aw min alxinthi wاlimi muran badan baa ku jira asalkeedu waxaa iska ogaata dhaartu waa tacdiim waxbaa lagu weyneeyaa shayga lagu dhaarto waa shay aad weynaynayso oo marka dhaartu litacdiimin aw lita'kiidin baa loo keenaa idan marna waxaa weeye wixii aad ka cararaysay yaad iska takooraysaa oo hawsha haddaan samayn waayo ama aan ku dhaco yuhuudi baan ahay yuhuudinimada iyo nasraaninimada iyo kufrigaad aad u necabtood ka cararaysaa waxaadna adkaynaysaa aad ku dhaaratay inaad samaysaad doonaysa ama aad ka cararaysa ee hadda diintii xurmaynkaama aha ee diinta yahuudda iyo nasaara muxuu ahay kristanka marna waxay noqotaa eh, inaad wixii aad gaalnimada aad xurmaynayso oo qolyaha hadda dasaatiirta ku dhaarta iyo qawaaniinta wadciga ah horaanbayba kufri ku dhaceen oy aqbaleen oy ku raali noqdeen oy qaayibeen oo qaateen haddana ilaa ay ku dhaartaanba alyamiin dastuuri alqasama dastuuri inay isagaa ku dhaqmahayaan oysan khilaafaynin oy hayaan oy u soo jeedahayaan oo hadhiyo habeenba asaga u shaqaynhayaan iyo hai maalinba bay ku dhaaranhayaan kadib bay weliba foorarsanhayaan kadib bay dhaqaaqi oo loo sacabayn asna waa mashxaradahayaan hawsha meesha ka dhacda waa taqaanaan bayla tahaati wax laga tagay oo dhudhuujin ah ama adkayna ma jiro sidaa darteed culamadu kulligood isku waafaqeen ninkii ilaahay hayrka ku dhaarta ayagoo isku khilaafay ma shirki akbara mise waa ashar isku haya mujarad اlxalifi bغayr الlah isku haya haddana hadduu ruuxu ku dhaarto shay ilaahay hayrkii ah litacdiimihi oo ku dhaarto inuu kufri muطlaqaya muran ma laha sanam iyo mxuu ahaa awow iyo aabbe iyo mxuu ahay wathan iyo dastuur iyo kufr iyo waxaan kufri inoo macsiyo ah iyo wax horaanba iska bannaanaa laakiin dhaartiisa aan la ogolayn haddaad ogu dhaarato litacdiimihi walixtiraamihi ogu dhaarato waa kufri mulaqa cinda ahli اlcilmi murar ma laha lanna tacdiimka allah iska laha subana ataciimu waa cibaada tacdiimka noocaa gaaree dhaar keenay iqsaamna allah iskale ahaa ilaahay xaqu lahaa oo khaasatiisa ilahay hayrkii taamuran kama qabaan wadaada qaba sidoodana alxalifu bikayr illaahi shirki weeye akbara bimujaradiina waa jiraan amiira sancaani baa ka mido kitabka subul slam bu asagoo kaga hadlaa iyo xaashidiisa alcudda calaa sharxi lcumda labadaba uu ka hadlaa asaguu qaba rag horoo mutaqadimiina si kastaba noqotee waxaa weeye wa samica wuxuuna maqlay nabigu rajulan buu maqlay yaxlifu ku dhaaranaya billaata wاlcuza billaata wاlcuza faamara wuxuu amray an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila اllah xadiidkan nasaa-i baa soo saaray kan dambe lafdiga uu faahfaahsan asalkiisuna oo caam ah man xalafa biاllaati wاlcuza falyaqul laa ilaha illa اllah saxeenku ku yimaada ka asagu lafdiga asagoo saxeen ku yimaada laakiin hawsha faahfaahsan ee ah saxaabigii oo la caddeeyo ee dhaartiisa oo la keeno iyo qisadii qaabkay u dhacday oo mufasala ah waxay ku timaada fi nisaa saxaabigu wuxuu ahaa sacd bin waqaas sacd bin waqaas baa markuu islaama wax yar kadib ayuu wuxuu ku dhaartay laatiya cuzi ilaan wuxuu carabkii baa ka bartay afartan labaatan sano wax ku dhown buu kusoo dhaaranhayay marka carabkii baa kala tegay bilaata waalcuza bulinaasaa yeelayn wuu isgartay kor u booday saxaabu u yimid wuxuu hawshaasaa iga dhacday maxaan sameeyaa waxay dhaheen maa naraaka ilaa qad kafarta billaah waxaan ku arnay inaad gaalowday laakiin nabiga u tagbale ha ku xukumee way tagfina iyagu inaad gaalowday baan kuu aragnaa laakiin xukumkaada nabigaa iska leh nabigu u tagay nabiga wuxuu yidhi saddex goor shaydaanka iska naar dhanka bidixna candhuuf u tuf shaydaan ku xumee saddex goorna aad mar dambana ha u noqonin alimaam maxamed wasiir kitaabkiisa aliithaaru اlxaq cala alkhalqi asagu wuxuu leeyahay towxiidsigan dambe waa maxay waa ashahaada biniyati اlcawdati ila alislaam min jadiid wuu gaaloobay buu leeyahay laakiin islaamkii bu dib ugu noqon hayaan asagoo halkaasuu la maray hawsha waa dhuudhuujiyey nimanna waxay leeyahay ma ahee eh, nimankan xadiidu cahdin bijaahiliya wa kufrin bay ahaayeen cudurdaar bay leeyihiin aaniyan waxaa dhici karta in carabkiisu sabqu lisaan oo ugu dureersaday uusan u qasdin inuu saaba yidhaahdo oo min baab ay ahayd allahuma anta cabdii wa ana rabuka oo kale tawilaad badan waa jiraa laakiin wadaadka asagu calaa hanaatin fii usuulihi haddana wuxuu ku istaagay sheekhu leeyahay waa waa waa islaamkiibuu ka baxay daahirka xadiidkuna in la ta'wiiliya ma ahe waa gaaloobay wacaada ila lislaami bitawxiidihi thaani lmujadad halkaas isagu marahayaa sabxada saddex boqol toddobaatan iyo afar in ayad baan filahaya alla fiiriyo si kastaba noqotee nabigu hawsha waa adkeeyey inagu maanta wallaahi bilaahi iyo aabbahay waataan waayaa iyo hooyada iyo xilahay dalaaqan iyo howlo badan baan xoog iyo xiniinyaha iyo qoodh iyo xerada iyo howlahaas waa taqaanaan bayla tahay dhaarihii noocaas aha way ku badan yihiin soomaalida <laughs> marka hawl culus waa laska ilaaliyo waa bayna shirkin asqara wa akbar baa loo dhexeeyaa wa akhraja axmed xadiidkaa markaa riwaayadiisa riwaayada nasaa-i mufasilada ah sheekh ku sheegay asagu oo abi isxaaq asabiici iyo raawi wax ka qadanhayuu weerarhayaa wadaadaha qaarkood waxay leey waa cillada uu shaalbaani sheegay ma jirta xadiidku waa saxi sida wadaadka sharxa isagoo nasaa'iga muxuu ahaa xadiidku etoobiyaanka alharari dakhirat lcuqba fi sharxi mujtaba isagu waa difaacay shaalbaanina aad buu u weeraray si kastaba noqoto xadiidku asligiisu waa sugan yahay tafaasiisha haddii laga naqaasho hawl itaalla meehe way sugan tahay wa akhraja tirmidiyu waxasana tirmidi wuxuu soo saaro oo taxsiiniyey waalxaakimu saxaxa xaakimna uu isaguna soo saaro saxiixiya min xadiidi cumar ana rasul la sl slam qaala man xalafa bigayr اllaahi faqad ashrak ilaahay hayrkii ruuxuu ku dhaarta waa shariig yeelay shirkiga ama akbar buu noqonhayaa in saaxibahu tacdiimun asqar buu noqonhayaa in lam yusaaxibu tacdiim wa hadihi alaxaadiiu xadiidkana axmed baa soo saray abu daawud tirmidi iyo heyrkoodba waana xadiid saxiixa weeye wa hadihi alaxaadii axaadiitan soo sheegay buu dhowrka ah fii dawaawiin اlislaam kutubta islaamka ay ku qorantay iyo diiwaan jamcu diiwaan dawaawiintu wa fiiha waxaana ku jiroo kale dawaawiinta islaamka wa fiiha axaadiia waxa ku jira cafwan ana alxalifa bigayr اllah ilahay hayrkii oo lagu dhaarto yukhriju اlxaalifu can اlislaam yakhruju bihi اlxaalifa can اlislaam shawkani waa aragtaas lafkiisa wuxuu marahayaa in lagu gaaloobaya muطlaqan buu asna marahaya wa fiiha ana alxalifa bihayr ilahi hayrka lagu dhaarto yruj wuu ka saarhay yahruj wuxuu kaga baxayaa bihi xalifka alxaalifu kii dhaartay cayn islaam kaga baxaya wadalika taasna waxay ku dhacdo diintaad oga baxaysaad u ridoobaysaa likowni اlxalifi bishayin shay dheerashada lagu dhaartay waa madinata tacdiimihi madinata tacdiimihi waxaa laga malaysanayaa inaad weynaynayso shayga maxaa u dhaaratay maxaad oga maagtay mawjuudaadka iyo cayaanta iyo ashyaada kale maxaad oga dooratay uu kugu wen yahay lafahaaduu ku wen yahay qalbigaada saasaad u maagta haddi waa aabbahay hooyaday waayaa dhihi maysid waa tan gabadhaanada waayaa iyo mxuu ahaay xaaskayga waaya dhihi maysid aabbahay hooyada tan iyo walaalkay hebel waa kaan waaya ruuxa kugu weyn baad soo qorsanaysa marka hawsha halkaasay u dhacaysaa buu le tacdiim wey madina tacdiimihi fa kayfa ka waran xukumkiisa oo seen diinta loogaga baxaynin bimaa kaana shirkan maxdan gaalnimo weyn oo cad wixii ahaa barxa on aan la barxinba yatadamanu xambaarsan altaswiyata simid bayna alkhaaliqi wاlmakhluuq waa istiqaasadiiba u gudbay oo durbo bilaabahaya inuu tataabto yatadamanu xambaarsan altaswiyata bayna alkhaaliqi wاlmakhluq in la simo khaaliqi alla ahaa subxaanaه wa tacaala iyo makhluuqi addoommada ahaa fii طalabi الnafci dheefka raadinta lagu simo iyo wastidfaaci duri dhib iska difaacida lagu simo <clears throat> magan allaana magan mucinilmuslimiina muxidiini jilaano magantaa naga yeela adaanku magan gelaynaa acuudu birabbi hada alwaadi min sufaa'i qowmidi qurayshada carbeed oo kale weeya ama carabta kale mushrikiinta ah ilaahay iyo uunkiisa lagu simay in dhibka eh, ayagu ay wada difaacaan nin walba dhibka laga magan galo oo ah ilaahayna laga mangalo makhluuqiinta laga mangalo axad walba laga mangalo eh, dheefta raadinteedana ilaahayna eh, laga dalbo khalqigana laga dalbo waqad yatadamanu inuu xambaarsadaa laga yaaba ama uu xambaarsan yahay xalifkaasi iyo tacdiimkaas dhaartaas cafwan tacdiima almakhluuqi makhluuqa weyninta ziyaadatan in ka badan oo ka dheeraada calaa tacdiimi alkhaaliqi khaaliqa weynintiisa in ka badan waxaa laga yaaba in la dhaho been oogu dhaaro sayid hebel iyo awliye hebel iyo fiq hebel wuu diidahaya ilaahay ku dhaaro maanta dhan bu shaqa ka dhiganayaaba waa wadahaya baaluugen wallaahi bilahdu ka haynaya ilaahay inuu ugu dhaarta laakiin sheekh hebel hadduu been ogu dhaarto afka kumaroori baa layidhi afka kumaroori baa layidhi reerkaa dhammaan waa kuu dhammaatay hawsha waa ku dhufanhaya waad ogtihiin dadka qaarkood ilaahay bay maanta dhan ku dhaaranhayaan laakiin ma awoodaan inay xilaahi dalaaqan ku dhaartaan xilaahi dalaaqan ninkii la garan waayo maya kitaabka igu dhaaran igu dhaara xaaskaada xilo dalaaqan ku dhaaro saa iyo inay tahay saddexdayba igaga furantay dheh baa ma dhihi karo maya ma hawsha naga daaya dawaasida ninku waa idin sidee wuu bilaabhaya ilaahay ku dhaaro baalashu baalashu goynhaya marka islaanta furideeda iyo ilaahay in meel cidlo ah been loogu dhaarto ilaahay baa agtiisa maa ku qiimo daran oo ku qiimo jaban islaantaa la weyn nabigu wuxuu inooga shegay sal l slam eh, xadiidkii axmed iyo abu daud ba ay soo saareen eh, in ilaahay subxaanahu wa tacala oga shee nabigu uga sheekay saxaabada malag ilaahay u abuuray oo dherarkiisu taxta alcarshi raxmaan qoortiisay kusoo leexatay intuu ka dhexbaxay samaawaadkao dhanba ayaa qoortiisu waxay hoos joogtaa iyadoo laaban taxta carshi saanqaafka carshiga iyo saa uga hoos jirta oo u foorara wuxuu ku taagan yahay arda saabica lugtiisu wuxuu ku taagan yahay dhulka u hooseeya toddobaad buu ku taagan yahay dheerarkiisu intuu samaawaadka dhaafay ayuu carshuraxmaan madaxiisu fooraraa wuxuu ku wardiyaa malagaas subxaanaka maa acdamak subxaanaka macdam intaasu ku wardiyaa wardigiisu iyo cibaadadiisu waa intaa nabiga inoo sheegay waxaa loogu jawaabaa markuu yidhaahdo subxaanaka macdamak ilahy wuxuu ugu jawaabaya maa yaclamu dalika man xalafa bi kaadiba cadamada adu aad dareemayso intan la oo sidan aan kuu abuuray oo awooddaadu iyo lugahaadu dhulka hoose ee toddobaad ay ku taagan yihiin madaxaaduna sama intuu dhaafay oo carshu raxmaan gaadhay uu soo laaban yahay cadamadayda aad ogtahay adugu ma ogo ninka been ay gu mid miskiinoo meelaha taagan oo mxuu ahay soomaali ah oo ilaahay been ogu dhaaranhaya ma yaclamu man xalafa maa yaclamu dalika man xalafa bi kaadiba ilaahay cadamadiisu hawl sahlan ma aha marka in la lugooyo walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum waxaa weeyaan sheekhu tacdiimka uu ka hadlay shay waaqicu jira wey ziyaadatan calaa tacdiimi alkhaaliqi kamaa yafcaluhu siday yeelaan kaiiru min almakhduulin in badan ayaan daran oo ilaahay garabkooda ka baxo rabbi uusan u helinin oo uusan waafajinay khayrka fainahum mushrikiintaasi yactaqiduuna waxay aaminsan yihiin ana lihaali lqubuur awliyadu inay leedahay qolyaha qabriga ku jira xabaalan inay leeyihiin min jalbi nafci dheefkeenidda ama dheef soo jididda iyo wadafci dur dhibdifaacidda maa laysa lilaah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxayba aaminsan yihiin ana liahli lqubuuri min jalbi nafci wadafci durin maa laysa lilah ilahay waxaan u ahaynba inay iyagu awoodi karaan ama ilaahay maa lilaahi subxaanahu wixii alla u lahaa laysadaasi in la goyo ku fiicnaan lahayd laakiin axad aaminsan iyagu waxay awoodeen rabbi wuxuusan awoodin weli maanan arag maanan maqal laakiin waxay u badan tahay inay ilaahay xaqiisa oo kala siiyaan xaqi ilaahay subxaanahu uu lahaa oo kale inay siiyaan ama alla ay la simaan ayaa ku badan fainahum yactaqiduuna ana liahli اlqubuuri min jalbi الnafci wa dafci duri ma laysa lilah tacaalow can dalika culuwan kabiira ilahay baa ka sarreeya waxa ay sheegeen sarrayn weyn fain ankarta hada warka aan kuu sheegay nimanka inay mushrikiin yihiin oy waxa ay aaminsan yihiin oy diinta islaamka bannaan ka yihin ka shakisan tahay fandur eeg buuhi axwaala kaiirin min haaulaai almakhduuliin xaaladahooda iyo meelahay u diiqaan iyo qubuurtay tagaan iyo awliyaday baryaan markay baryahayaan fiiri buu kuyidhi hawshaasi dhigo oo si fiican fandur axwaala kaiirin in badan dad badan xaalkooda eeg oo min haaulaai almakhduuliin kuwaasi ayaanka daran ee garabkooda rabbi ka rabbi uu hoojiyey ah fa inaka tajidum waxaad heli inay yihiin kamaa wasafa allahu subxaanah ilaahay siduu u tilmaamay baad ku arkaysaa waa maxay waidaa dukira allah waxdah ishmaazat quluubu ladiina laa yumin biاlaakhira marka ilaahay keligii la xuso oo keligii cibaado la siiyo oo addoommada iyo asnaamta la iska daayo oo laga tago qalbigoodii baa didi wuu fiigi way qoonsan way dagaalami way xanaaqi aladiina laa yumin biaakhira xaqiiqatan haba rumaysnaadeen lakin mar haddaad shayga xaqiisa adan rumaysnayn waidaa dukira aladiina min duunih hadii awliyadii iyo asnaamtii la sheego la xusana idaa hum yastabshiruun waa farxahayaan oo akane tu alifka tag oo alxaq balaasa tag oo taadka tag oo waxaa tira ele keligii halla caabudo halla baryo indhay ku wadagubhayaan way isgelhayaan inay toori kugelyaana waa laga yaaba haddaadan adugu nin isku filan ama tol aadan wadanin haddaad ka bilowdo muxuu ahaaye madad bilaahi jilaani bixaqillaahi kuncawnina mashxaradka iyo uunsiga iyo bakeeryaha kala socda iyo mikrofoonka laguu soo dhowayn yaabaa ku dilahaya beenyaa laisu sheegin xaggaa ma halkan ay ka qalabsanta islii bay dhex taagan tahay wida dukira aladiina min duuni idaa hum yastabshiruun haaulaai sheikhu sida laysuu soo sheegay weeye kuwa haddaysan mushrikiin ahayn ama aysan gaalo ahayn gaalo kale ma ogin inta aynu ku dabaroo marka bal qadiyaddii shalayna aynu qadiyaddii najaashi aan wax ka dhaahno in sha allahu tacaala qisatu najaashi shalay waxaynu soo gebagabaynu khulaasaynay nimankii aaminsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa in laga tago ku dhaqankiisa inay gaalnimo tahay oo ay kufri tahay dasaatiir in la qaatana ay gaalnimo tahay aaminsanaa la hadli mayna niman markooda jahmiye ah ama mushrikiin waaweyn ah ama aanan usuulba isku fahamsanayn kuwa ha idaayeen nimankii aaminsanaa alcamalu bidasaatiir walqawaaniin alwadciya almukhaalifa lisharci illaahi waa kufr wataxaakum ilayha wa taxaakum ilaa taaquutin wa kufr haddana aaminsanaa fii bacdi alaxyaan limaslaxa ayaa gaalnimadaa loogu dhici karaa suu nebiyulaahi yuusuf yeelay iftiragaas iyo beentaas iyo gaalnimadaa shalay baynu soo baabi'inay aysan sal lahayn waxaynu gelaynaa qisatu najaashi wadaaddaa waxay leeyihiin kuwaasoo kale ah ayaguna najaashi muslim buu ahaa dowladna waa xukumay kitaabkii iyo sharcigii ilaahayna waa gaadhay axkaam uu garanhayay oo xuduud iyo qisaas iyo e, taxkiimba leh ayuu ka tegay maca cilmihii biha wa qudratii cala alcamali biha isagoo kari kara inuu ku dhaqmo ama kari kara muxuu ahaayey ama og buu ka tegay nimanna waxay leeyihiin wuu ogaaye laakiin inuu ku dhaqmo muusan kari karin labadaa u qaybsan yihiin wuu ogaa axkaamta sharciga ah iyo xuduudda waa garanhayay wa balaqatu watamakana min alcilmi biha laakin lam yaqdir cala alcamali biha shubahaadkaas idan annagu maadaama aan waxaasu dhinay gaalnimata aaminsannahay inaan marka axkaamta sharciga ku dhaqanno ma awoodno gaalnimadanna waa ku qasbannahay siduu ugu qasbanaa najaashi inuu gaalnimo ku dhaqmo warkaasay la yimaadeen haaas horta waa hawl culus muqadima baynu hormarinaynaa hal qaacida bas ah qaacida mutafaqa bayna ah, culamaa almuslimiin waxyaabaha xawaadita taariikhiga ah waxaa lagu sugaa biالnaqli laa biاlmunaasabati wاlistinbaaط اlcaqli waa qaacida ijmaaciya baynahum muran kama qabaan wuxuu hadduu yahay ummado hore wax dhacay wax kaa horeeyey markaad leedahay waxaasaa dhacay saasuu u dhacay aad leedahay waxaa laabudda min naqlin musadaq min naqlin saxiix baa lagaa rabaa laakiin waaqicaasaa keenahaya caqligaa kutusahaya xaaladiisi markaan qiimayna saasaa soo baxaysa yusamaa istintaajan caqliyan aw ihbaat alxawaadii wاtawaariikhi biاlmunaasabaat wاlistinbaadaat hada waa baail madhab baailoo faashila wey laa yajuus baan leenahay marka koobaad ihbaat اlumuuri alatii yudacaa hubuutuha aw wuquucuha biاlmunaasabati walaa biاlistinbaaط اlcaqli inama طariiqu dalika الnaql الhaabit xata ibn daqiiq alciid sharxu limaamku ka qaacida kaga hadlaa bidaliiliha mujaladka koobaad saddex boqol sideetan iyo sagaal hadihi muqadima aلثaaniya waxaan leenahay ilaa yowmina haada muwaafiqiinta iyo mukhaalifiinta iyo khusuumta dhan kullu man takallama fi hada almawduuc qadiiman wa xadiidan hal daliiloo waaxid ah welinama siinin oo ku filan ana annajaashiy raximah اllahu aw radia allahu canh lam yaxkum bisharci اllah hal daliil waaxida ah. walaa xaadita walaa xaadita qadiya mucayana oon ku sugna xataa qaacido ku dhisno oo baaila baa iska noqotay ma hayno walaa xadiia mucayana marka saddexaad waxaan leenahay marka waxay intaa ka soo hadhay waa in baail iyo waxaan jirin iyo naqli aan sun wax lagu dhiso soo maa walaa daliil waaxida waa ataxada in la keeno hal daliil waaxida in uu najaashi bikayri kitaabillah wax ku xukumay hal daliilo waaxida ama xukum sharci uu ka tegay in la sugo u baahannahay waa ataxada in la keeno idinkana waa idinka sugaya hayrkiina u dira masalada saddexaad waxaan leeyahay najaashi asagoo kaafirana nabi maxamed waa amaanay bicadlihi wa insaafihi buu ku ammaanay asagoo islaamay nabigu waa ammaanay waaguu gaalka ahaa saxaabadiisiibuu u diro wuxuu yidhi dhibkan ada ku jirtaan meelaad kaga baxaysaan baan aqaanay xabasho taga fa inna fiiha malikan laa yudlamu cindahu axad innahaa ardu sidqin baa la socota aada ilaa rabbi subxaanahu wa tacaala faraj iyo makhraj idiin sameeyo mima antum fiih asagoo kaafira ah, buu nabigu xukumay inuu xaakim caadila yahay laa yudlam cadliga waa alcadl alcurfi iska ilaali toban jeerna waa idiin sheegay cadligu marna waa alcad allugawi marna waxaa w waa alcad alcurfi ama waxaa ta marna waa alcadl asharci marna waxaa weeyaan alcadl eh, mxuu ahaaye alcurfi dulmiga sharciga iyo dulmiga curfiga farqi u dhexeeya dulmiga sharciga wax kastooo sharcigeenna khilaafsan waa dulmi sharci ah ninku hadduu mushrikaya waa daalim wa maca daalika hadduu raciyadiisa iyo bulshadiisa u garsoorayo oo uusan u kala eexayn waxaan le waa caadil warkaa waad fahanteen bay ila tahay idan cadliga lagu sheegay wuxuu noqon karaa alcadl asharci maadaama la odhan karo wuxuu haysta nasaara iyo injiil aan la taxriifinin diin kale lama gaadhan waa la odhan karaa marka cadligiisu cadli sharci waa noqon karaa ama wuxuu noqon karaa cadli curfi ah shirki kaleba ha ku jiro iyo diin la'aan kale laakiin raciyadda iyo bulshada iyo mujtamacuu maamulo waa nin u daacada u dhexdhexaadu u garsoor un kale eexanin lababa waa suuragal midaytana alla garanay marka waxaan leenahay najaashi waagi hore asagoo gaala nabiga cadligaas u qiray markuu islaamayna nabigu wuxuu u qiray inuu muslim yahay cabdun saalixun yahay wa shahida lahu bixusni اlkhaatima wastakfar lahu wasalla calayh ninka noocaasa laabudda an naxmila umuurahu calaa axsani اlaxwaal ma tahay mise ma aha asagoo gaala ninkii cadligii wanaag loo qiray markuu islaamayna nabigu xusna alkhaatima iyo salaad calayhi iyo istikfaar iyo cabdun saalix qad maata fii hada اlyowmi cabdun saalixun addoon wanaagsan kayfa yakuunu اlmushriku cabdan saalixan wاlxaakim bigayri ma anzla allahu cabdan saalixan wاlmutabic liلطawaaqiiti wاlqawaaniin cabdan saalixan wاtaarik lixukmi اllahi cabdan saalixan waa lisweydi u baahan wey almuhim nabi maxamed baa u qiray annahu cabdun saalix wastakfara lahu wasallaa calayh wa shahida lahu biاlcadli qabla islaamihi wa biالsalaaxi bacda islaamihi intaa nabiga inoo qiray macluumaad yaroo lahayay ka mid tahay qaybtaasi masalada labaad ee cafwan afraad aan u gudbahayo waxaan leenahay ninkan nuquusha laga soo goreeyey mukhaalifiintu keeneen ee kutubu siyar ku taalla waxaa ka muuqata inuu ahaa nin jarii ah weliba muxuu ahaa salbi fii diinihi adag oon aan lexleexnay inuu ahaa miaal waxaa kugu filan markii ay dood muxuu ahay doodeen jacfar bin abiaalib iyo saxaabada la socotay iyo labada nin ay soo dirtay hortiisa ay ku doodeen oo markaasi doodii iyo garta ay heleen saxaabadu la ixtiraamay saxaabadii haddana maalin labaad wakay ku ceshadeen camrun caasi raggiisa ay dheheen waa inaan hilfaa u qaadnoon u sheegno boqorkaani nabiyullaahi ciise uu aaminsan yahay inuu wiil ilaah yahay ama ilaahba yahay bay nimankan caayaane aan ku jaadno ku diro garti baa la soo celiyey jacfar siday ahayd buu u maray waa khulaasaynaynaa waa ogtiin ba ila taawsha waa laga dhargasan yahay najaashi muxuu yidhi inta aad sheegtay tif intuu qadayba inta aad sheegtay ee nebiguunu sheegay kitaabkiinuna sheegay ma dhaafsana buu yihi muxuu ahaayey nabiyullaahi ciise addoon buu ahaa rasuul ah iyo ruuxu min allah wa kelimatu alqaa ilaa maryaba intaas weeye buui bataariqadii iyo saraakiishii iyo culummadii iyo fuqahadii nasaare iyo xabasho baa wada taagay waa la fiiqfiqiidhi ama sidii dameerka la burufleeyey wuxuu ihi wa in nakhirtum weligiin burufleeya bu ama khikhleeya ilaahay baan ku dhaartay riwaayo kale inuusan weligii dhaafaynin buui inuu abd oo saxiix cinda axmed cabdan rasuulan inuu yahay ma dhaafahaya buui abadan riwaayo kale oo muxuu ahaay ahlu siyarku kulli ay isku raaceen waxaa lagu yidhi oy niman xaashida ku yidhahan haddaad hawshan sii wado waay waxaa dhacaysa in lagugu kaco lagu khalciyo xabisho way ku siibi waana lagu ridi wuxuu yidhi xabasho waxay doonta ha samayso hawsha hawlaan ka laaban ma aha ilaahay baan ku dhartay sidaa tahay buuri riwaayadana waa riwaayo kulligood ay soo guuriyaan intaa waxaa dheer boqorradii baa eh, saraakiishii baa mar labaad soo noqday waxay dhaheen nimankaani tolkood u dhiib iyagaa kaa yaqaanee laaluushna waa loo keenay xoolo badanna waa la siiyey kulli waa la wada jaaday wuxuu dhi ilaahay baan ku dhaartay waad fasaxantihiin saxaabay ninka idin taabta waa laga dandhabi buuri waan dan ka dandhabayna waa garaaxayna man sabakum harim man sabakum harim idhabuu fa antum shuyuum socda markaasuu wuxuu ku daray ma ilaahay diinkiisa iyo dadkiisaan yaan laaluushii rishwo ka qaadan buuri anugubaa markii ilaahay mulkigay int e, boqortooyada khatarta la geliyey rabbi uu soo celiyey ilaahay rishwo igama qaadanin buur nin ku baxay ilmadeerar ahaayeen markaasuu damca inuu kala tuuro dagaal baan baa dhawa kii zubayr intii loo xidhay caagadda uu dabaasho dagaalkii uu daawanayay marka maalinkii ay mulkigayga khatarta galay allihii mulkiga ii soo celiyey ee xabashi ii duleeyey waxrishuu iga qaatay bu laaluushiiya ee kitikodo uga qaatay maya ilaahay ummaddiisa iyo diintan iyo dadka muslimiinta iyo rasuulka raggiisa waxba ka qadan maayo ninkii taabtana waa ganaax riwaayad kale cinda cinda ahli siyar macruufa ah. kulli iyagaa keenay nimanka xataa hawsha wataybaa keenahaya iyagaa midmidii lagu dillaa gacanta ku wata ub wuxuu u yeedhaa maalin kale wuxuu ku yidhi wax idin dhiba ma jiraa ninkii idin dhiba waxaan ku xukumay in afar dirham la garaaxo afar dirham oo fidaa ah ninkii idin dhiba ama idin caayo in la ganaaxo waxaan dhahnay buu ihi naguma fillo ganaax waa yar kordhi markaasuu sideed dirham ka dhigay sideed dirham ninka nimankii qaxootiga ahe muhaajiriinta ninka agmara sideed dirham ku ganaaxahaya caqiidada nasaare inuu ciise ilaah yahay ama wiil ilaah yahayna beeniyey oo yidhi waxaad waddan samey isku sanka taaga miyaa caajiz ahaa so in ma ee markay nimankan intan hanti a qaaday ilaahay laalushi kama qaadan laalush ummadiisa ka qadan maayo aaniyan wuxuu qiray iyagoo taagan nasaaroo dhanba jooga in nebi maxamed rasuul xaqa uu yahay axmed buu ku sugnaaday xadiidka asagoo saxiixa sheekh saxiix sir ku keena waa ogtihiin dalaal ibahq meelo badan ku yimaadaa wuxuu qiray markii hawsha loo caddeeyo jacfar u caddeeyey in rasuulkan uu yahay rasuulkii injiil ku yaalay wuxuu hi xabashoy waxaad ogaataan ana hada arasuul waa rasuulkii dukira fi linjiil wa huwa aladii bashara bihi ciisa calayhi salaatu wasalaam nimankanna waa waa ahalkiisii tolkiisii wa ana aamantu bihi faclamu dalika buuhi haddaan awoodi karo inaan u tagana waan u tagi lahaa buuhi waa la dhegaystay juuq lagama dhihin waa axaadiis saxiixa weeye hada aljari asalbi fii diinihi see loo odhanay waa caajiz intaa waxaa ku dartaa masalo shanaad oo ah alimaam ibnu ahiir alimaam fi kitaabi uyun اlaahaar cuyuun اlahar fi siyar wاlmaazi fi اlmaghazi wasiyar iyo alimaam alkalaaci kitaabkiisa muxuu ahaa aliktifaa bima fi maghazi اlmustafa iyo ibnuqayim fi zaad اlmacaad intu waxay ku sheegeen riwaayay keeneen in xabashadu ayba rumeey oo islaameed ruhbaantii iyo qaysaysiintii iyo bataariqadii saraakiishii shacabka qaybo ka mida mooyeen raggii quwaadda iyo maamulkii badankii inuu islaamay watabaca diina najaashay oo wax khilaafay uusan jirin wixii saraakiil ahaa idan nimanka odhanaya caajis bu ah riwaaya lacalla tuqaabal bilacalla ma maqash lacalla tuqaabalu bilacalla rubamaa annagan rubamaa baan leenahay rubamaa rubamaa middana riwaayo sugan ma aha ta aad tiraadeen muxuu ahaaye waa lagu baxay oo intuu cabsado meeshaa waraa ku xidhay kadibna wuxuu ihi waxaan rumeeyey in ciise uu yahay wiilkii ilaahay yahay oo waxaad rumaysnayn baan rumaysna halkanuu ishaaro waa xeeladaystayna waa riwaaya daciifa wain waradat fi siyar sanadka eedna ma sugno oo ayadaba ta kale ka lidat isla turbulha isla yidhahdeene waxaa kuu soo hadhay oo meesha ku jira najaashi hadduu islaamay goormuu islaamay taarikhda u badan la sheegay u horaysa waxaa wey inay sanadka shanaad u islaamay dabayaaqadiisi wadaadana waxay dhn wuxuu islaamay sanadkii lixaad fatradaas marka fatra makiya ah axkaamta la waajib yeele uu ka tegay maxay tahay inaan ogaano maaha xukumka xilligaa la soo dejiyey ee uu dabaqi inoo sheega alfatra almakiya o dhan waxaad og dadka muslimiinta nabig wuxuu kaga gaabsanhayay bitawxiid wa bacdi makaarim alakhlaaq mataymise ma aha wuxuuna amrahayey dadka aan ree maka ahaynan awoodda lahayn inay islaamnimada qarsadaan camr ibn cabas asulami baa nabiga u yimid xataa sana saadisa mise saabica taqriiban u yimid bacdu riwaayad baa sheegeen niman xili ma ahe sana araabica ahayd maalmuhu nabigu dacwada la jaharay iskadaa noqotay wuu u yimid wuxuu nabi allow inaan ugu islaamay markuu islaamay nabig waxaan raba inaan ku raaco kulana joogo wuxuu idhi maanta hawshaa ma awoodi kartid islaamkaada qarso tolkaa ku noqo markaad maqasho inaan madiine ka daahiray oon awoodaystay imow madiinu nabiga ugu tagay wax yar kadib abudar alkhifaari baa tolkii ka yimid xunaga allow baldiinta bandhig wuu fahmay wuu islaamay markaasuu nabigu ku yidhi yaa abaadar faktum hada alamra alyowm fii saxix albukhari wahayrih qariba la islaamnimada sheegin soo ma aragti waxaan maraya meesha aan maraya carabise ii gelayso islaanada qarso ha sheegna islaantay tolkaa ku laabo markaan ogaata anana adharna markaan noo ima buui wuxuu dhan allow maya ilaahay baan ku dhaartay la asrukhanna biha bayna dahraanayhin buui hadda intaan baxo xaggay fadhiyaan kacbada bartonkaan kaga dhawaaqi bay towxiidkan isaga camr ibn cabasata akhada biruqsa abu dar ahada bاlcaiima waa dhaqaaqay kacbadu la kaga dhedhawaaay waa la jilciyey laftu qadaba waa la jibiyey waa garanaysa falam yucanif nabigu abaa darin walam yucanif calى camr waslma hada ahada bاruqsa wahada ahada bاlcaiima cinda اlاstidcaaf wاlkitmaan iyo marka la isbaabiya maraykan soo xadxayto ee kenyana ay xanaaqdo ninka asagu banaanka wixiisa dhigtana abudar buu ku dayday nabiguna waa u qiray ninka asagoo dhuuntana camr cabaas bu raacay hawshaas ha lagu wado dagaalkan ha la yareeyo laakiin waa inaan gaalnimo ka lagu dhicin bishar waa inaan abudar iyo ninka la yidhaahdo camr gaalnimo kale ku dhaceen inaad hoos u baxdaan oo reerkiina dhaqataa waa ogon lahay haddaad cabsatee ninka asagu warkiisa cadaystay alla isku xidhanaya waa fasaxan yahay laakiin waxaan meesha ku jirin cabsidaa timid baan gaalnimo u aqdaaman oo balaayaan ku dhici oo diintii baan ka been sheegi oo gaal baan la shaqayn oo islaamkii baan adaa kufrun wakhuruuj min almilla hawshaadaa laskaga ilaaliyo waxaan leenahay alfatra almakiya saasay xaalkeed ahayd xukumka marka gaadhahaya najaashi ee uu dabaqi lahaa ama uu muujin lahaa muxuu yaha noo sheega soo in laisweydiiyo hawshaa ma aha qodob kale u dag fatra almakiya laftirkeedu axkaam waajib xuduud oo salaada u horeysay maxaa la waajib yeelay qabla alhijrati bisana nimanna kaba yarba bay nimanna waa durkiyaan muran baa ku jira laakiin dabayaaqadii sanadkii labayo tobnaad iyo koobiy tobnaad baa laisku hayaa meesha u fog si kastaba noqoto waxaa weeye sanad ee maka intii la joogay axkaam badan ma soo degay ila tawxiid ninkana tawxiid buu la yimid wa shahida limuxamedin birisaala inuu xaq yahayna waa sheegay waana rumeeyey hadaayadna nabigu weliba u diray hawshaasi waa laga hayaa akhlaaqna kaana cadlan fii kufrihi wa fii islaamihi waxa ka maqanaya ninkan uu ka tagay in la ma aha sheegana taabsiya ninkaan idinka rabnaay hal miaalna siiya ninka uu ku gaaloobay ama diinta kaga baxay alfatra almadaniya usoo guur alfatra almadaniya niskeedu hore axkaam badanba lama waajib yeelin fi nisfi athaani oo nabigu intuu kun shantii sane u dambaysay bay axkaamtu u badnaayeen xuduudda la dabaqi lahaa u badnayd suuratu maa'iday ku timid aydna waxay soo degday qaطcan oo kitaab jaamaca lagu mari karo bacda wafaati najaashi maaida waxay timid bacda wafaati najaashi bay soo degtay gebigeedaba markay soo degtay nabigu wuxuu noolaa laba bilood iyo toban habeen matamiise maaha laba bilood iyo labaatan habeen inta u badan maaida waa waa aakhiru suurati naزla nusuus baana ku timid marka taxkiimka iyo hawlahan oo dhan baa najaashu waaba ka dambeeyeenba hawlahan badankood waa ka dambeeye marxaba lama soo dejin mutlaqan awaa'ilkii madiinana xuduud ma jirin saa darteed bal muxaramaad badan baa xataa aan la xarimin ilaa fatra almadaniya qayba ka mida ribadoo kale waadan baa la xarimay khamrada mardan baa la xarimay zawaaju lmuslimati bikaafirin waadan baa la xarimay oo hadda bacda sulxudaybiya sanadkii lixaad toddobaad dhexdiisii baa la xarimay idan marka soomka xajka jihaadka istiqbaalu lkacba zakada waa axkaam dambayse weeye oon imanin xataa fi lfatra almakiya walaa fi awal hijra oo sanadkii koobaad midna aan imanin xajku sanad sagaala sanadkii sagaalaad xaj buu ka tegay baa ibnu tamiya yidhaahdaa goormuu ka tegay uuba ka dambeeye isaguuba ka dambeeyey wujuubkiisa see oga tagaa soo in la ma ah see oga tagaa marka <clears throat> salaad buu ka tegay buu yidhahdaa sheekh shekhulislaam markaa soo qaadaa marna wuxuu yidhahda wuu tukan jiray sheekhu laba qowlo iska hortimaad buu leeyahy iska hor marna salaad muusan tukanaya marna waa tukadaa marka horta meelaha lagu soo hagaago waa iska dhib taasi waxaan leenahay waxaan u gudbaynaa najaashi goormuu dhintay xufaadda badankood waxay leey eh, culamada badankood waxay leeyiin wuxuu dhintay awaail sana taasica awaail sana taasica buu dhintay qole waxay dheen mee wuxuu dhintay qabla alfatxi bikaiir fatxi maka horteed wax badan buu ka horreeyo ka hor dhintay sana saabicu dhintay wey sana saabica markay saxaabadu saa oga soo tageenba waa geeriyooda wey in sana eh, eh, sana muxuu ahaaye toddobaad uu dhintay ama istidaad bikaiir horteed u dhintay qabla fatxi makata bikaiir waxaa rajaxay alimam albayhaqi fi dalaa'il waxaa rajaxay alxaafid ibn xajar fi fatx ilbaari waxaa rajaxay alxaafid ibn kaiir baa rajaxay asaguna fi lbidaaya walnihaaya xaafid ibn kair wuxuu daliishaday xadis saxi muslim ku jiro asuu wuxuu leeyahay sanadkii uu nabigu qoray rasaa'ilka ila almuluuq sanad saabic ahayd buuri wuxuuna qaaday najaashi loo diray najaashigii markaa xabasho loo diray dhambaal loo dhiibay cabdibn cabasa camar ibn cabase xadiidkiisa iyo riwaayadu qaadanaya fasaxi muslim waxaa ku cad najaashiga muslimkaa ma ahee kii gaalkaa baraqa loo geeyey idan najaashi goormuu dhintay saabica dhexdeedii ama ama bilowgeedabu dhintayba maalmahay saxaabadu ka soo dhaqaaqeenba waa geeriyooda xadiidka muslim meel laga maran u bahnay maxamud katirle waa nas waa marka laftirkiisu waa xuja qaataca linisaac taasica iyo caashire iyo taamin waa iska tegaysaa mar haddii xadiidka fasaxi muslim ku sugnaaday uu yahay ee min xadiidi anas ah risaaladii loo diray boqorkii xabasha markaa joogay ee najaashi ahaa laysa najaashiya almuslim wa inamaa kaana annajaashiya almuslim cafwan alkaafir idankii muslimkaa nabigu ammaanay waa tagay sanad saabic u tagayba idan sanad saabica wixii ka horreeyey axkaamta soo degtay ee xuduud ah ee asaga gaadhay najaashi ee uu dabaqi waayo rabnaa waa in si fiican loo xisaabtamo wadaad baa yidhi eedaa awu baa yidhi uma baahna aniga sideeduba waxaan u baahnaya daliil lagu wada hadlo wadaad muslima oo nabigu ammaanay baad saaraysaan eedaynaysaane eeddaan daliil baan u baahnahay low yucطa الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalun amwaala qowmi wa dimaa'ahum meesha meel hawsha waa iska caddahay taasi waa masale iska fudaatay bay u baahan tahay midda qodobka raaca waxaa weeye saxaabadii xabasho joogtay ee hijrootay iyagoo islaamka islaam iyagoo muslimiina dhaqaaqay ee wadankooda ku xidhnaa waxna uu ka maqnaa ahalkooda iyo qaraabadooda ku xidhnaa wararkii helahayay baa axkaamtii madiina ku sugtay aysan gaadhaynin see ku ogaateen xukumka aad leedihiin najaashi wuu ka tagay inuu gaadhay see ku ogaateen soo in la isweydiiye ma aha cabdullahi mascuud baa wuxuu leeyahay waxaan ka tagnay maka annagoo markaan tukanayno nabiga iskala hadalloo sheekaysanna intaan xabasha ku maqnayd baa yaa la nasakhay hadalkii fi lkalaam fi salaa markaan madiina usoo noqdeen soo hijrooday baan nabigoo tukanaya salaamay assalaamu calayka yaa rasuul allah nabigaa ii aamusay buu markaasaan wax kastaba ku fikira sidii aayad baa kaa soo degtay miyaa munaafiq baad tahay ma baad tahay nabigu waa adiga la sheekaysan jira asagoo tukan ama idinkii hadli jiraye maxaa kaa dambeeyey naftiba ay qabatay nabigu markuu salaadii dhammeeyey buu ihi cabdulaahi waxaa idinka dambeeyey in allaha yuxdiu min amri maa shaa wa ina allaha axdaa anlaa takalamuu fi salaa waqumuu lilahi qaanitiina timid waa lagu kala tagawsha ayadaa saxaabadii ree maka ahayd ee qureysheed ee tolkood ku xidhnaa hadday axkaamtii ayn gaadhaynin najaashi oo nasaare dhex jooga oon kugu afna ahayn kugu dhaqan kugu qoysna ahayn see axkaamta ku gaadhayso in la isweydiiye ma aha yaasa gaadhsiiyey ma nabi maxamed baa jibriil baa u wayoonaya isagoo gaadhsiinhayay mise nabigaa fariimo iyo dhambaalla gaadhsiiyey in si wanaagsan indhaha loo kala qaado la xisaabtamay u baahan qodobka intaa ii raaca waxaa weeye muhiim jiddan in la isweydiiyo waxaan odhan karaa mixwarka dhan wuxuu ku soo urursan kow inaad xaqiijisaan axkaamta hal xugum noo sheegtaanoo mucayana xad xugum noocu doona ha noqda oo kitaabka ilaahay ku cad iyo sunnada nebi maxamed ku cad oo muslimiinta la faroo lagu takliifiyey oo najaashi uu ka tegay inaad keento horta waa hal xugum hal xugum cala alaqal hal xugum iska daa wax ka badanay markaad keentaan xukumka asaga uu ka tega aad tirahdaan oo muusan dabain inuusan dabain daliil baan u baahannahay qodob saddexaad baan u wareegay waxaan leeay xukumkaa inuu gaadhay hadduu gaadhayna uu awoodi karay inuu ku dhaqmo inaad keentaan ma rabna liannu axkaamtu waxay ku sugnaataa biijmaaci ahli oon muran lahayn bibuluuqiha ila alcibaad aw bitamakuni اlcibaadi minha labadaa shari waa waxay u noqdaan shardiga waa ishad اlcilm shardiga labaadna waa alqudratu cala alcamal alqudratu calamal hay dambayso kamama niqaashahayaba waxaan rabnaa keliya inaad noo sugtaan xukumkani najaashi waa ka tegay mana dabaqin maca cilmihi bihi aw tamakunihi min alcilmi bihi waxaana keennay adilo iyo qaraa'in tusaysa in axkaam iska daa asaga asaga iska daayay saxaabadii joogtay baysan gaadhayn axkaamtu saxaabadii joogtay baysan gaadhaynin iska daa asagii ninka mustaqilka ajnabiga ah iskaba joojiya qoyska kale ka dhashay ama boqorka ahay axkaamta saxaabada gaari weyse isagoo ku gaadhay soo in laisweydiiye ma aha isagoo sidaa tahaybu haddana fadli ilaahay la doortay buuba ku islaamayba dacwo axad u bandhigta ma jiraan saxaabada intay joogeen najaashi waxba maysan sheegin oo maysan tegin marka ayaga la qabtay oo lasoo ashrikeeyo dacwo ay bilaabatay bay ku soo carareen garta in loo qaado garta uu dhegaysanhayaba wax kala baxay caalima ah, waa wax fahmaayey ilaahay baaba hanuun la doonay mooye hanuun xataa lala raadsaday oo loo bandhigay oo loogu yeedhay midna ma ahay waa hanuunuu kala soo dhexbaxay dacwadii uu bandhigahayey ninkii lasoo dacweeyey mudda caleyhigaa oo saxaabadii ahaa doodii dhex martay mushrikiin e, quraysh iyo muslim iyo quraysh dhex martay ayuu ka faa'iidaystay ma tahay mise maahayn nabi maxamed dhambaal ooma dirin qabla sana saabica ayib mulug oomama dirinba Eh, saxaabana maysan gaadhsiina waa ina iska caddaa hawsha ayada waxaan leenahay horta bahalla la keenay in diintana ay gaadhay xukumka horta xadida laga tagay kow xadkana sheega midku noocu yahay inuu najaashi gaadhayna soo caddeeya intaasaa idinka rabnaa xukumku waa gaadhay wuuna ka tegey wuuna ogaa waa saddex shardoo isdaba yaalla ihbaatu dalikana waa mustaxiil xataa shibr mustaxiil ma waa mustaxiil inay mustaxiil tahay baa anugu saa kugu caddaynaya maxaa jira waa in la keeno wadaadihii kaa weynaabaa laba dhowr kun iyo dhowr boqoloo sano un wada waa keeni waayeen wayudkar waxaa la sheegaa iyo siira waxaa ku yimid iyo sanad munqaطaca laa zimaaman lahu walaa khataam la wareejiye mayo ma jirto shaatu rasuul halkay taaganta annahu cabdun saalix wa kaana fii kufri cabd melikan caadilan howlahana meel la geeyay u baahan tahay iyo rasaala arasaa'il almuluugna in intuu dhinta kadib ahaayeenba inaha waxaa dheer oo kale oo raacaya waxaan leenahay qabla nusuuli suurati اlmaa'ida laba qadara laba xaalo in najaashi mxu aha tolkii ay u islaameen oo mxuu ahaayey bataariqadii iyo qisiisiinta ay islaameen iyo xaashiyatulmelik wax culaysna uusan jirin taasi waataan ka soo hadallo mar hadduusan culays jirin riwaayaad baana caddeeyay calaa dacfin fiihaye waxaa weeye xukunku ka tegey iyo sharcigu dabaqi waaye noociyadiisa iyo noocu ahaa iyo inuu gaadhay xaggana uu garanayay iyo ciddi gaadhsi baa lagaa rabaa taas haddii asagu uu mustadcaf ahaa akaamta axkaamtuna ay gaadhay wey la soco axkaamtuna ay gaadhay xaggana uu garanayay mustadcaf iyo cazi iyo cadam alqudra uu la dabaqi waayey waxaan leenahay waajibba kuma inuu ku dabaqa yaga waa aakhir godon idinka saarahaya wey insha allahu tacaala godki idinku dambeeyey eed ku jirteen wey maxaa jira inay waajib ku ahayd inaad keentaan baa laydinka rabaa suurat lmaa'ida oo soo degtay bacda wafaati najaashiyi yaqiinan qaطcan fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum wain tucrid canhum falan yaduruuka shayئa wain taxkum faxkum baynahum biاlqisti in allaha yuxbi اlmuqsiطiin wain xakamta cafwan idan aayaddan maxay caddaysay culamaa lmuslimiin mufasiriin kulligood kitaabkaa danda fur laba ra'yi bay ka hadlahayaan nabiga in la dooransiiye ahlu kitaabkii iyo yuhuuddii iyo nasaaradii ku dhex noolayd ee fii dowlatihi wa taxta sulطaanihi ku jiray buu nabigu mukhayar ahaa an yutabiqa calayhim alqur'aan wa sharca allah iyo wa an yatrukum lixaalihim matmse ma ah haddii nebi maxamed yuhuuddi ku hoos noolayd iyo nasaaradii ku hoos noolayd ee uu xukumahayey ilaahay dooransiiyo inuu ama kitaabka qur-aanka u bandhigo xukumo ama faraha ka qaado culummadooda iyo qaysyahooda iyo xukaamtooda u daaya labada uu nabigu u yaar lahaa najaashi tolkii haddaysan islaamin xaggana ay ka xoog badnaayeen asaguna mustadcaf ahaa daliilka qur'aankaa ee soo degay fii xayaatihi ee laasimiyey inuu ku maamulo ii sheega idinka idin weydiiyey aniga ma halin wax daliila ma helin masaladan icraadka ama takhyiirka wadaadu waxay ka niqaashaan muxugum eh, eh, muxkam ahoo ilaa yowmina haadaa shaqaynaya oo nin walbo xaaladda nebi maxamed shabaha khuseeyo oo ku dhaqmi karaa mise waa mansuukh labadaasay ka niqaashaan imaamu lmufasiriin wuxuu doortay inuu weli baaqi yahay ibnu jira abari intuu keenay min asaxaaba wataabiciin aahaari atbaaci taabiciin iyo culummadii kadib wuxuu doortay wa wla alaqwaali bisawaab waa qowlka odhanaya ana alaayata waa muxkamatun hayru mansuuha adiluna sii daayo ima khusaysa kii raajix labadaa qowl dan kama saacaddan haddaan hadlahayo laakiin waxaan ka hadlayaa waa muttafaq hawshaasi inay ahayd takhyiiriya fain jaa faxkum baynahum aw acrid canhum in loo bandhigay kitaabka ilah laga hadlayo lagu xukumo iyo in loo daayo injiishoodii iyo towraaddoodii iyo culummadoodii iyo axbaartu inay isku xukumaan oo iyagu hawshooda aan faraha lala gelin haddii najaashi uu islaamay lagana xoog badnaa una arkay in muxuu ahaayey uu khiyaar leeyahay in uusan ku xukumin yaa laazim daliilka laazimiyaan rabnaa waa calaa fardi hataa inuu muxuu xukum ka tagay calaa fard fardan wa taqdiiran ba xataa aan qiil u helaynaa min kitaab illah waxay la tahay in intii wareegaysiga la iska daayo ilaahay laga cabsado oon la saarin dadka muslimiinta waxaan daliil lahayn aan la saarin sheekhulislaam isagu wuxuu ku wareegeystaa oo galaagod ah xukunku waa gaadhay laakiin lam yakun qaadiran cajzi kaana caajizan dhibba ma laha xataa caajiz annagu hadda waxaan ka naqay nimaanan caajizin ahayn nin asagu gaalnimadii raadsan baan ka hadlayna oo kufrigii geli oo daaquudku ku dhaaran oo xaaraanti qasan oon wax ku qasbayba uusan jirin ninkan mustadcaf buu ahaa hareeraha laga taagnaa waaba la dili lahaa kaana caajis ibnu tamiya godkaasu gala godkaa lama sugi karo lagu sugana lama haya laftirkiisu lannu riwaayaadka baa iska hor imanaya sugahaya calaa qudratihi wa sulطaanihi iyo ninka cadaantiisa iyo xooggiisa ku cad aqa uu ku cadyahay banaanka yaalla adilana riwaayaadna waxay sugahaya inuu caajiz ahaa labadaaba waa jiraa qole waxay daliishadaan wuxuu soo diray wiilu asagu dhalay iyo nin walaal wiilu asagu dhalay oo ariixa la odhan jiray iyo nin asaga ilmadeer ahaayeen iyo lixdan raakib buu soo diray wuxuu nabigu usoo fariindiray ku yidhi axmed baa riwayada soo sara asagu wuxuu ku yidhi nabi allow halkaasaan jooga waanan islaamay wa aamantu kitaabka ilaahina waa raacahaya nabi ciisena inuu addoon ilahi baan aaminsan aduguna rasuul ilahi aad xaqan wixii aad la timid oo dhanna waa rumeeyey wixii soo gaadhay buu ka hadlay ee eh, haddaan raalle ka tahay inaan kuu imaadana waan ku imanayaa buuri mulku jooji haddaad raalli ka tahay inaan kuu imaado oon soo hijroodana waan soo hijroona calaa idninkan ku joogaa iga warban kaa dhambaal buu soo diray sabciina raakiba min alxabasha muslimiina waa yimaadeen saxaaba xabashaha nabiga la joogi jira oo dhowr khadamo ka mid ah muslimiin ah oo ragga asagu soo diray nin bannaanka yaallo wafdidirahaya nabiga u fariindirahaya diintiisa cadaysanhaya badaariqadii fooda geliyey oo hawshiisu bannaanka taallow ilaahayna ku haya rushwa igama qaadanin anna cidna rushwa ka qaadan maayo ninka idin taabtana harim idan hawshiisu bannaanka taal nabiguna salaax u qiray baa meeshan yaalla hal dayla ilaa yowmin hada maanan helin in xukun sharci uu ka tagay oo gaadhay xataa inuu caajizha baana daliil u haynin qadiyaddaa ninkii muranka qaba waa keeni kara su-aalaana u furan alimaam isagu mxuu ahaayey ibnu sayd الnaas alxaafid oo aqraanta ibnu taymiya ah kitaabkiisa cuyuun اlathar mujaladka labaad saddex boqol soddon iyo shan lagu laabto wuxuu xaqiijinhayaa ana qowmahu itabacuuhu wa aamanuu bima aamana bihi caajisna ma ahayn riwaayad buu keenay zaadulmicaadka mujallad saddexaad lix boqol iyo shan xataa wain kaana daciifan waxaan leenahay aw caajizan aw qawiyan lam yajib calayhi tanfiid tilka alaxkaam kuma waajib inamaa kaana mukhayaran dhan kalean ka wareegaynaa axkaamta la fulin lahaa in badan oo ka in badan oo ka mid ah, ah, muqarara fi tawraat waاlinjiil qisaasto kale kaanat katabna alayhim fi ana nafsa binafsi muqarar fi linjiil xad rajmi wazina kaana muqarar fi kitaabihi sidaa dartee nabi markuu yuhuudda wuxuu ihi allahuma inii walu man awalu man axyaa amraka id amaatuuh maa tajiduuna fii kitaabikum atawraa way soo saareen wadaaddaha waxay leeyihiin qiilkaas waxaan oga hadlay wadaad waxay dhaheen najaashi kaana caaliman biاlanaajiil oo caalim u ah waakiyada ladooda nimanka bannaanka dhigay diinta wixii ka soo gaadhay axkaamteeda iyo anaajiisha isu fiirin jiray wixii waafaqa injiisha wuu dabaqi jiray asagoo u marinhaya calaa annahu injiil inuu yahay xukmi min alinjiil watawraa buu marinhayay mana inkiranaya maca anna uu ku lifaaqan yahay xukunka ilaahay waada halkaa ka wareegay lafteeda in la sugay u tahay dhibba ma in uu najaasho dabaqo xukmu tawra waalqur'aan uu dabaqo dhibba ma uma aragno waa bannaan tahay mukhaalafana maa sharci ah Eh, laakiin in la sugay u baahan tahay culammadu waxaa ku kalifay inay nin cabdigaa saalixa ka leexiyaan tuhmada aan daliilka lahayn tahawurka fi laxkaam eh, binaa alaxkaam calaa maa laa asaasa lahu bay ka leexanhayaan idan wax xugum oo gaadhoo ka taga ilaa yowmina hada lam yahbut cinda ahli اlcilmi waa istimbaaaat istintaajaad caqli ah waaqi xabashaan qiimaynaynaa waxaa ka daran camna cabasa waxaa ka sugan eh, riwaaye ahlu siyar keenaan oon waa sugantayaan odhanay fara badan ayaa waagu baxrayn tagay bay waxay wada hadleen nin nasraani ah wuxuu yihi camroo goorma islaamku galay adugu horta wuxuu yidhi xabasho waagaan tagay een rabi inaan nimanka naga tegay aan kusoo diro eh, najaashi baa wax dalaq yidhi oo see markii la dooday la niqaashay on arkay buu ninkii najaashi suu u suu u khushuucay diinta suu u qaatay waxaan idhi buui adigan ilmadeerta aatiine nabigu kula dhashay ninka xabasho joogay baaba u hogaansamay maxaa kugu dhacay kadib waxaa dhacday buui camr casar ka warramaya riwaayada ay culamadu keenaan sirka caan ku aweey ah hiriqla maqlay inuu islaamay najaashi hiriqlana maadaama melig nasraani ahaa xataa afaariqoo dhan bu xukumahayey wuxuu ka qaadan jiray xabasha kharaaj koodhibu ka qaadan jiray hanti bay u diri jireen oo iskaga laaluushi jireen suus u baabiina balaayadu markuu islaamay najaashi wuu gooyey wuxuu hi ilaahay baan ku dhaartay anugu waan islaamay watabactu nabiy nabiga ka soo baxay maka muslim baan ahay laa ya'tiika min qabali dirhamun walaa xabatu xinabowli dhambaalkii baa ugu tegay falastiin iyo sham ugu tegay waa la akriyey asagoon risaale u horeysay ninka le waa garanaysa warka waa hayay waa lagu dir ninkan addoonkaadi waa kugu kibray isagoo afrikaana oo xabasho joogu ninkan waa inaad darsi soo siiso hiraqla waa caaqilba waa milkii baa la tagay wuxuu ninkaani maxaan ku dilaynaa maxaan kula dagaalamaynaa waa addoon melig weeye ummad xukuma ikhtaa linafsihi diinan irtidaah hantidan horan baa isagaa keeni jiray hadduu dido war omhan ku qasmayna buui xataa aniga laftirkaygu haddaanan ka baqaynin milkigayga buui waa u tegi laha maxamed aan rumayn lahaa najaashinin warkiisa cadoo boqorrihii gooye weeye oo xataa koo dhigi diida oo hiriq la samriyey marka hawshaan la soo ordaysaanee wadaad miskiinoo gud ku jiro oo muxuu ahay gaban haya ah, waxay u baahan tahay daliil in lagu sugo waa ka baxay bilahi tawfiiq ninkii su-aal qaba ha soo dhawaado su-aalo badanoo najaashi ku saabsan baa rabaa su-aal kale ma qabanayo waktigu waa dhammaaday su-aalan qisatu najaashi khuseynin ka hadli maayo ya hal su-aal ku saabsan sooda wixii kalena tuur ayay ku saabsan yihiin marka su-aasha madaa ku saabsan geliya an weydiiyana sheekh maadaama waktigu dhamaaday su-aashu waxay tahay sheekana eh, najaashi saxaabi muu ahaa mise ma ahayn haddii uu noqdo saxaabi qofkii saxaabada ahay qofkiisu waa maxay su-aashu waxa weeye najaashi saxaabi ma ahaa haddii uu saxaabi uu ahaa ay sugnaato xukunka saxaabada qofkii cayaamka noqday bismi illaah su-aasha jawaabteedu way iska kooban tahay marka koowaad waxaan isleeyahay culummada ama wadaadaha ka hadlaya qadiyadda najaashi ee cay oo lama qastayaan najaashi ama saxaabi ha noqda misan noqonin laakiin waxay isku dayeen in waxaan daliil ahayn ay daliil ka dharaandhiliyaan xugumna ku dhisaan waana ku khaldameen qadiyadda laakiin waa caayeen iyo saxaabi ay caayeen in loo yidhahda inaysay ay ka badbadintaad moodaa qaybta ku saabsan asaga ma saxaabi buu ahaa mise ma ahayn waxay culimmadu yidhahdaan waa saxaabiyun fi الzamani wاlcahdi taabiciyun min xayu cadam الru'ya saxaabigu waa addoon mukalafa oo rasuulka rumeeyey kuna dhintay iimaankaas arkayna lana kulmay baa loo yaqaanaa waa taqaanaan wain tahalad eh, fiihi ridda xataa dhib ma laha laakiin waa inuu arko asagoo rumaysan iimaankana ku dhinto eh, najaashi nabigan asagoo nool buu rumeeyey nabigana wuu ka geeri horey asagaa ka hor dhintay marka mukhadran baa la nabigu nool ku soo gaadhay waana rumeeyey mana arag marka dhan waxaa lagu tiriyaa taabiciinta oo dabaqadu taabiciin marka la qorayo kow laga dhigaa xagga zamanka wadaadaha ka hadlana saxaabada ku tiriyaan sida taxqiiqina saxaabi ma ahee waa muslim taabici ah waa taabici saxaabuu arkoo la kulmay ma taimse maaha nabigana waa rumeeyey wa maata cala aliimaan waa taabici dhanka marka laga fiiriyo waa xagga ru'yada xagga cahdiga iyo zamanka marka laga eedan waa saxaabi oo nabigu nool ku soo gaadhay kana hor dhintayba oo min qudamaai saxaabada xagga cahdiga lagu tirinaya saxaabi ma aha saasa marka waxaa la yidhahdaa lsku eh, lasku googa xagga laaba laga dhigta alaz laqzi baa jira nin nabiga rumeeyey hortiina dhintay oo taabica ii sheeg waa asaga iyo raggi la halmaalo wey marka eh, hawshaasi intaasi ku dhantahay laakiin caydu wixii saxaaba in la cay ma banaano in lagu gaaloobana laga yaabaa hadday cay tahay diintooda taabanaysa iyo dadnimadooda in lagu gaalooba laga yaaba lakiin saaabi eh, ninkan muslimka ah taabici weeye ku xadgudubkiisana ma banaana banaano xaqay muslimiintu nugu leeyahin buu nugu leeyahay ninkii ku sugaya tuhma ama wax saahayo waa in daliilkeediiy burhaanteed uu la yimaada haddii kale muftari calayhi buu noqonaya wabilahi towfiiq